alxamdu lilah wاhanaaءu lilah wالصalaaةu wالsalaamu عalى rasuuli اllah allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma waa suuraة اlbaqara aayadda laba boqol konton iyo sagaal qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi aw kaladii hal taclamu ma og tahay kaladii kii oo kale mara calaa qaryati magaalo soo maray wahiya hiya khaawiyatun iyada oo ku dhacdo ku duntay calaa curuushihaa saqafkeedii qaala markaa wuxuu yidhi kaa halkaa soo maray annaa yuxyii sidee buu ilaahay u noolaynayaa haadihi tan allah ilaahay siduu u noolaynayaa bacda mowtihaa intay dhimatay kadib magaaladan iyo ehelkeedii faamaatahu allaahu ilaahay wuxuu dilay miata caamin boqol sanuu geeriyeysnaa uma bacaahu inta kadib ilaahay baa soo saaray qaala kam labidta ilaahay wuxuu uhi inteed halkan joogtay qaala wuxuu uhi labidtu yowma aw bacda yowm waxaan joogay maalin ama maalin barhki qaala ilaahay wuxuu uhi bal labidta miata caam boqol sanaad joogtay intaa aad sheegtay maad joogin fandur ilaa acaamika wa sharaabika fandur waxaad eegtaa ilaa dacaamika raashinkaagii wa sharaabika iyo cabitaankaagii lam yatasanah isma dooraynin wandur ilaa ximaarika dameerkaagiina eeg aad fuushanayd walinajcalaka sidaa waxaanu u samaynay linajcalaka aaya si aanu adiga calaamad kaaga dhigno linnaasi dadka waxay dadku wax ku qaataan wandur ila alcidaam lafihii dameerka eeg kayfa nunshizuhaa sidaan u soo kicinayno uma naksuuhaa laxman uma naksuuhaa waxaan hubinaynaa laxman hilib falamaa tabayana lahu markii ay u caddaatay ninka ah xaqiiqadii qaala wuxuu uhi aclamu waxaan ogahoon ku qanacsanahay anna allaaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba inuu karo waid wakti xus nebi maxamedow qaala ibraahiimu nebi ibraahiim baa wuxuu idhi rabbi ilaahaygiyow arinii waxaad i tusisaa kayfa tuxyi اlmowta kuwa dhintay sidaad u noolayso qaala ilaahay baa wuxuu ku awalam tu'min miyaanad rumaynin arrintaa ama aanad i rumayn qaala wuxuu bala waan rumeeyey inaad wax soo noolayse walaakin waxaan kuu weydiiyey liyadma'inna qalbi si qalbigaygu u sii dego oo xasilooni igu korodho iyo qaanacaad qaala wuxuu uhi intuu ka aqbalay fakhud waxaad soo qabataa arbacata min adayr afar shimbiraha ka mid ah soo qabo waa lagu tusayaa siduu ilaahay waxu nooleeyo fasurhunna ilayka xaggaaga u soo dhowee uma jcal waxaad yeeshaa intaad googoysay kadib calىa kulli jabalin buur walba minhunna iyaga juزan qayb ka mida saar buurahan kugu dhow buur walba in yaroo ka mida shimbiraha ku tuur uma dcuhunna u yeedh oo kaalaya dheh shimbirihii yaأtiinaka sacya waxay ku iman doonaan iyagoo orday oo noolaaday waclam waxaad ogaataa anna allaaha casiizun xakiim ilaahay inuu awood iyo xikmadba leeyay labadan qiso sidaynu hore usoo xusnay waxay ku xidhiidhsan yihiin qisooyinkii hore intaynaan tafsiirkooda galin waxaan yaro baraarujin lahaa ama aan xalayta ka yar degdegoon yaro calaaliyey markaan ka hadlayay iraadada aliraada iraadat اllah waxaynu laba qaybood bay ahayd qaybi waa waxaa loo yaqaanaa kowniya wa ukhra sharciya afar xaale afar qaybood bay noqon karaa baynu mar labadoodaba waa la wada heli karaa marna labadaba waa la wada waayi karaa marba mid baa la heli karaa afartaa xaalo haddaynu tusaalahaa si yara iftiimino marka labadoodaba la wada helayaa waxa weeye maalan iimaanu abibakrin radia allahu canhu tusaale haddaynu isaga usoo qaadano abubakr waynu ogno dee imaan buu ku dhintay imaan weynoo wanaagsan ilaahay wuu qadaray wixii uu jeclaa baan u qadaray marka labadii baa iswaafaqay ka waxa weeye waa kufru abi aalib waynu ogsanay inuu gaalnimo ku dhintay wixii ilaahay uu nabcaabuu qadaray oo gaalnimada ah dee uu jeclaana wuu meesha wuu ka baqan oo islaamnimadiia ta afraadna waxa weeyaan kufru lmu'min laa qadar allah qofka muminka ah iimaankiisa dee ilaahay baa qadaray waa imikuu mumin yahay marka kii uu ilaahay jeclaa wuu joogaa laakiin hadduu qadari lahaa inuu gaaloobo dee taasi meesha way ka maqanto qadariyadii baa maqan sharciyadii baa joogta mar labadiiba way wada joogaan sida abubakar oo kale marna labadiiba way wada maqan yihiin sida qofkan gaalnimada ku dhintay oo islaami lahaa islaamnimadiisii ma jirto ti u ilaahay jeclaana ma jirto oo dee waaba gaal marka kalena waa kufrulmu'min laa qadar allah markaa afartaa xaalo wey aan ku noqonna markaa aayadahan iyo tafsiirkooda marka sidii horeba aynu usoo xusnay waa afartii qiso ee afartaba ay ka warramayeen cid dhibatay oo ilaahay uu soo nooleeyey subxaanahu wa tacaala saddex halkan aynu ku haynaa midina waa qisadii ninkii reer banu israa'iil ee ilaahay uu soo nooleeyey qisaة اbaqara aw kaladii awdaasi markaa halka horey ku cadfan alam tara raacsantay markaa waxa weeye sidaad kaa hore usoo ogaatay aw kaladii alam taclam miyaanad ogeyn kaladii mara kii magaaladaa soo maray oo kale miyaad haysaa kaafka siyaadana waa lagu sheegay ama siliya tawkiid oo macnihiisu waxa weeye hal taclam miyaad og tahay mila alam tara dheh ila aladii mara markii hore waxay ahayd alam tara ila aladii xaaja imikana waa alam tara ila aladii mara kaafkii baa markaa meeshun adkaynaya oo lagu yaqaanay aan lahayn kaa hore haddii lagu soo weydiiyey waxaa labaadoo lagu weydiinayaa mid reer banu israa'iila ah oo soo maray magaalo dadkeediina maqan yahay iyaduna isku duntay ninkaa ilaahay maca culamaau tafsiir cusayr nin la odhan jiray oo wanaagsanaa reer banu israa'iil oo weli ahaa ayay ku xusaan oo lagu sheegaa magaaladanna lama sheegin qudus baa iyadana aad ku arkay culimada tafsiirka curuushta amaan idhaah yaa dumiyey iyana lama sheegin bukhtunasar nin la idhaah bay sheegaan oo isaguna gacan saaray meeshaasoo dhib u geystoo gaal ahaa marka cariishku waa saqafka saqafkiibaa dumo hoos u dhacay gidaaradiina markaa way ka daba dumeen sidaas u eegayo wuxuu uhi war dalkan iyo dadkan isla baaba'ay dee kolley waa kii ilaahay wax soo noolayn jiroo taa waad og tahay arrinta sidee loo soo noolayn doonaa magaaladan sidee u camir mid dadkii dhintayna sidee soo noolaa istabcad wuu yaro fogeysta inuu fogeystana ma ahayn dee kol hadduu qofa shahaadanayo islaama yahay ilaahay isaga laftiisiibuu cashar ka bixiyey markaa waa lagu qancinayaa baa la yidhi deriskana waxaa lagu bixinayaa adiga laftaada adiga laftaadaa tusaale lagaa dhigaya miaalka iyo tusaaluhu waa adiga tusaalena waxa ugu cajiibsanba ka kugu saabsanba faamaatahu llaahu miata caamin uma bacaa boqol naftiibuu ilaahay ka qaaday boqol sanuu halkii yaalay kadib baa la soo nooleeyey itaaldarada insaankaa laguu sheegayaae iyo aqoontiisuba inay gaaban tahay oo hadii garaadkiisa ayna wax ka si noqdaan ma kala yaqaano ilbiriqsiyada iyo sanadaha badan imika adigu haddaad seexato oo laguhaa inteed huruday wax kalood eegeegta mooyaane way iskaga kaa eganayaan maalinkiiyo ilbiriqsiyadu haddaad suuxdana waa la mid caqliyaddii insaanku saasay miskiinada iyo daciifadu tahay ninkii boqolka sano waxau hi labitu yowman ow bacda yowman ilaahay awooddiisu tusayaa iyo isaga itaaldarradiisa dee maalin ama maalin barhkii qoraxdii unbuu eegayoo dee wakhtigii uu halkan yimid iyo wuxuu isu qiyaasu wakhtiga imika tahay marka dee ama maalinkaa buuxa ama uu yaro dhiman yihi aakhirana dee dadka ilaahay markuu soo xaadiriyu weyneynay weydiinaya iyaguna saasunbay leeyihin alla wuu sheegay subxaanahu watacaala wuxuu hi halkan boqol sanaad joogtay ayaad jiiftay ood ku geeriyeysnayd awood kaluu ilaahay tusiyayo oo awoodihiisa ka mid ah waxa weeye raashinkii iyo sharaabkii uu sitay halkan uu yaallaa waa sidiisii waxaana lagu yaqaana inay dhakso isu bedelaan maalin ku xumaadaan meel kulayla weliba markay joogaan dameerkii muddada dheer iska sii noolaan jiray ee dee sannadaha dheer joogi jirayna isagiina halkanaabuu cidaamkiisi iyo lafihiisiioo baaba'ay baa yaalla marka kii muddada jiri jirayna waa kanoo waa kharaab oo waa baaba'ay waa dameerkii kii muddada yaree kooban ku xumaan jirayna waa kanoo waa sidiisii awoodda ilaahay halkaa ka arag wax jiri jirayna waa rawxin wax muddo muddo dhaksaa ku baabi'i jirayna wuu ilaalin ilaahay oo tallaajadiisuu geliyey iyana waa wax tusid kale fandur ilaa طacaamika washaraabika lam yatasanah wandur ilaa ximaarika walinajcalaka aayata linnaas arrinkaasaa la tusiyey alximaar in la adeegsan karo lana yeelan karo bay aayaddu daliilu tahay oo aan la odhan karin maadaamaan cadkiisa iyo caanihiisa dameeraha midna la intifaacsanan lama yeelan karo waa la yeelan karaa waa loo idaafeeyo dameerkaagii baa layihi dee nebi maxamedna waa fuuli jiray oo gaadiid buu ahaa calayhi salaatu wasalaam adiga aayad dadka u ah aayad waa calaamad aakhira diidkaad calaamad u ti inuu ilaahay si dhib yar u soo nooleeyo cashar baa lagu sii tusayaa iyo siduu ilaahay usoo nooleeyo waxe waa adigii yar fogayste wandur ilى اlcidaami kayfa nunshizuha aw kayfa nunshiruha labada qirabo waa sabciyo way jiraan nushuusku waa irtifaaca kayfa nunshizuha sidaan u kor yeelayno dabeerku wuu jiifo ramiin buu ahaa lafiis way baaba'een lafiun baa si tilqaa'iya ama toosa ayay isu doonanayaa bisigtaa soo boodayso tan kaley ku dhegaysaa bowdadoo garabkaa soo boodayo duubi halkaasuu ku dhegayaa kii kaleo midiba midii uu ku xigay buu ku dhegayaa dhagdhagdhagdhag haykalkii ama lafihiibaa isdoonanaya oo iyagoo muruxaho cad ayay isku wada dhegeenoo qoortiina ku rakibanta waa haykalcidaam lafihii markay lafihii oo cadcadi sidaa isu taageen qof la sawiray soomaad arag oo egas rayga la saarayoo kadib lafihiiun muruxyihiinoo cadkana laga reebay noocaasoo kaleu noqday uma naksuhaa laxman markaasaanu haddana hilibkii huwinayna saas weegayey lafiyo istoonanaya isku wada rakibay muruqyadiiyo fuulay cadkii oo lagu rakibay quruxdii oo soo baxday nunshiruhaa haddii la idhaahdana nashrigu dee waa bacigiiyo soo saaridda lasoo noolaynaya falamaa tabayana lahu qaala aclamu ana allaha calaa kuli shayin qadiir warkii markuu u caddaaday wuxuu uhi wax walba inuu ilaahay karo waan ku qaracsanahay saasuu markaa waa isdhiibay aclam waa ficil mudaaric markaasoo dee mutakalima ah. iclamna way jirtaa iyana waa qiro sabciya iclam ogow baa layihi haddaba markii warkii ku caddaaday wax walba inuu ilaahay karo kuu soo noolaynaya iyo kuu dilaya iyo hagu soo hagaagin ilaahay sida khalqiga iyo itaaldarradooda qisada nebi ibraahim ku saabsan iyaduna waxay sheegaysaa nebi ibraahim oo codsanaya inuu ilaahay tusiyo siduu ilaahay u soo nooleeyo kuwa dhintay nebi ibraahim calayhi الsalaam de waa aabbihii ambiyada waana khaliilkii ilaahay saaxiibkii xeesha dheeraa ilaahay weeye subxaana wa tacaala ululcasmi ambiyada ugu sharaf badan weeye shanta ugu nebiya ugu fadli badan ayuu ku jiraa marka su-aashanuu ilaahay ma aha inuu ka shakisan yahay nolosha inuu ilaahay wax nooleeyo kama shakisanaa waayo waxaa kala duwan maahiyada iyo kayfka isagu muu weydiininoo nololi wax ma nooleysaa ma aha arrintu ilaahayoo miyaad nooleysaa wax mise ma ma nooleysid maaha oo taasi waa maahiyadii xaqiiqada shayga xaqiiqadii shayga wuu aaminsan yahay inuu ilaahay wax nooleeyo subxana wa tacaala laakinahu yasأal can اlkayf ilaahay wuxuu weydiinayaa maxay habka waa kayfa tuxyi اlmowta waan qanacsanoo waan ogay inaad wax nooleyso laakiin habkaad u noolaysun baan doonaya marka way kala duwan yihiin inuu nolosha weydiiyo iyo habka weydiiyo sidaa wuxuu u weydiinayaa dee hore waxaynu soo aragnay mid xunoo nacasahoo gaala ah. ayaa kala murmay nolosha iyo arrimaheeda oo yidhi ana uxyi wa umiid anaaba wax nooleeya marka wuxuu doonayaa an yataraqaa min cilmi اlyaqiini ilaa cayni اlyaqiin markii hore cilmulyaqiin buu uhayay oo dee wuu nolosha ilaahay wax nooleeyo laakiin wuxuu doonayaa inuu hee aragga u gudbo aragguna sidiisaba wuu ka saamayn badan yahay ogaanshaha kale inaad shaygii og tahay ka saamayn badan araggaa ka saamayn badan nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii xasan ama saxiix labadaba lagu tilmaamay waxau uhi laysa almukhbaru kalmucaayan aw laysa alkhabaru kalmucaayana warka lagu sheegaa la mid ma aha aragtida lidaalik baa casrigii hore dee waxa wax lagu kala qaadan jiray warka dhagaha waa laga gudbayo maxaa loo gudbay aragga maqalkii waa la soo dhaafay hadda maadaamay maskaxdu baahi badan u qabto aragga dee tiifiye iyo muuqaalaa la samaystay qofku imika haddii la ydhaha idaacaddan dhegayso warka ka qaado ama tiifigan ka qaado dee wuxuu le bal inaga xirtaas idaacadda oo tiifigaa maqal iyo muuqaaloon xiisaynayaae eh bal kaa ii buu odhanayaa kaasaan la jaan qaadi karayona ka dhacaynin waxaa taa sii caddaynaya inaanu shakisanayn xadiid bukhaari ku suganoo saxiixa ayuu nebigu ambiyada ku faalleeyey nebi yuusuf nebi ibraahim nebi luud markuu nebi ibraahimu maraya wuxuu uhi naxnu axaqu bishaki min ibraahim shakiga annagaa uga dhoweyn ibraahim markuu sidan yidhi markuu yidhi arinii kayfa tuxyi lmowta anigaa shakiga uga dhow culimada waxay ku fasireen aniguna maan shakiin anigu maan shakiin dee anigii shakiga uga dhowaa kol haddaanan shakiin nebi ibraahim ma shakisana intaasoo daliili arrintaasay caddaynaysa haddana ilaahay wuxu uhi awalam tu'min miyaanad rumaynin habkan usoo nooleeya habka laftiisa dee inuu ii dhib yar yahay miyaanad rumaynin waan rumeeye qalbigaan dejinayaabuu oo sida usii degayana waa araggaas oo inagaa sii sheegnay oo dee wixiibaa cadcadu noqonaya uu ka aqbalay ilaahay wuxuu hi afar shimbirood soo qaad afartaba googo afartaba hilbahooda iyo baalashooda buurahan hareerahaaga ku kala saydhi weliba marka aada googoynayso fasurhunna layk ilayka fasurhunna ilayka isku soo dhoweyn maxay ka faa'iido tahay dee waxna waa bidhaan buu kugu yahay waxna waa ku ag yaalaa waxa had iyo jeer bidhaanta ama meelaha wad ka yaro shakidaa laakiin shayga haddaad isku soo dhowayso oo wax kuugu dhiman aanu jirinu hortaada yaallo shakigii wuu kaasii baxaya ilaa adaaba gacanta ku maamulaye isku soo dhowee oo waxaad bidhaaminaysa yuu noqonin xaqiiqada aad sii dareentid markaad sidaa buuraha u kala saarteed weliba midba meel geyso uma adcuhunna yaatiinaka sacyin siduu nebi ciiseba ugu yeedhi jiray kuwa qubuuraha iyo xabaalaha ku jira ee ilaahay u soo noolayn jiray biidn imikana kuwan u yeedh shimbirow kaala yadheh shimbiruhu kuweebay ahaayeen qolaba waxbay sheegtaa xamaamkay ahaayeen iwastay ahayd kadaabay ahayd muhiim maaha kay yihiin noocay doonayaan ha ahaadaan ama tuka ha ahaadaan ama gorgor ha ahaadaane ujeeddadu waxa weeye sida ilaahay waxu nooleeya inuu tusiiyo marka shimbiruhu noocay doonayaan ha ahaadaan way yimaadeen iyaga oo ordaya sidaa dameerkaa aynu halkaa hore ku soo marnay ayay markiiba isdoonteen lafihii iyo shimbirwaliyo cadkeedii iyo dhiiggeedii iyo baalasheedii saasay isu dhex mareen way isdoonteen marka iyaga oo mid waliba ay dhammaystirantay ayay hor yimaadeen anna way kan baa ka dhacday waclam ana allaha casiizun xakiim haddaba ogow inuu ilaahay awood badan yahay waxba ku adkaan xikmad badan yahay wuxuu dilaana xikmad buu dilay wuxuu abuuro xikmad buu abuuray wuxuu soo nooleeyana xikmaddiisa ayaa meesha taala marka halkaa aakhira ha ku qanco ha ogaado sidaa ilaahay ifka wuxu soo nooleeya dhibta yar inuu aakhirana u soo noolayn doona wallahu subxaana wa tacaala alxamdu lilah wahanaau lilah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaah wacalaa aalihi waasxaabihi waman waalaah uma ama bacd waxaynu ka bilaabaynaa tafsiirka aayadda laba boqol lixdan iyo kow suuraة اlbaqara qaala اllahu tacaalى ilaahay baa wuxuu uhi mahalu ladiina yunfiquuna kuwa bixinaya amwaalahum xoolahooda fii sabiili اllaahi jihaadka ku bixinaya kuwaa wixii ay bixiyeen wuxuu la mid yahay ka mahali xabbatin xabad raashina hadhuun gallay miduun dheh ambatad soo bixisay markii dhulka lagu riday kadib sabca sanaabilo toddoba naas bay soo daysay soo riday fii kulli sumbulatin naas walba waxaa ku yaalla miatu xaba boqol xabadood oo firiya ama midho ah wallaahu yudaacifu ilaahay wuu usii laablaabayaa liman yashaau ciduu doono wallaahu waasicun caliim ilaahay baa ballaadhan oo cilmigiisiiyo fadligiisuu ballaadhan yahe wax walba ogsoon aladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa xoolahooda ku bixinaya fii sabiili اllaahi jihaadka uma laa yutbicuuna kadibna aan raacinaynin maa anfaquu wixii ay bixiyeen aan ka dabageynaynin mannan gallad sheegasho walaa adan iyo dhibaato lahum kuwaasi waxay leeyihiin ajruhum abaalkoodii bay ku leeyihiin abaalkoodii weynaa cinda rabbihim ilaahooda agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun calayhim cabsiyi dushooda ma ahaan walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan qowlu macruufu wa makfira hadal wanaagsan iyo dhaafid dhibka miskiinka aada iska saamaxdo khayru way ka wanaagsan tahay min sadaqatin deeq la bixiyayoo yatbacuhaa adan dhibaata ay raacdo dhibka dabageysa wallaahu haniyun xaliim ilaahay baa haniyahoo kaaftoomoon idiin baahnayn xaliimahoo dulqaad badan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyeyow ee ashahaadanaya islaamayow laa tubdiluu sadaqaatikum sadaqooyin waxa aad bixisaan ha ku burinina bilmanni waaladaa gallad sheegasho iyo dhibaato ah raacisaan kaladii kii oo kale siduu u buriyey wixiisii yunfiqu maalahu xoolihiisa bixinayay ria annaas isagoo dadka istusinaya kaasi siduu u buriyey idinkuna ha u baabi'inina sadaqadiin walaa yuuminu billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo aakhirana aan rumaysnayn kaasi ma rumaysna famaثaluhu waxa uu la mid yahay macnaha wuxuu bixiyey wuxuu la mid yahay ka maali dhagax oo kale dhagaxan adag ee salaxa ah calayhi turaabun ciid baa saaran faasaabahu waabilun waxa ku habsaday roob weyn oo jirdo gooye ah fatarakahu saldan dhagaxii wuxuu ka tegey isagoo murux ah oon ciidba lahayn laa kuwaasi heli maayaan calaa shayin wax ka mida mimaa kasabuu wax allo wixii ay shaqaysteen dadka iimaan laawayaashee waxoodu ku ciyaaray aakhire waxba kama helayaan wallaahu laa yahdii ilaahay ma hanuuniyo alqowma alkaafiriin qolyaha gaalada ah. aayaadka suuraddan ka hadhay waxa weeye aayaddani waa laba boqol iyo koob iyo lixda sa aynu arkayna suuradduna waa imise aayadaheedu laba boqol iyo lix iyo siddeetan marka lix iyo labaatanka aayadoode hadhay marka aayaddan laga bilaabo saddexda u dambeeya mooyaane lix iyo saddex iyo labaatanka kale waxay ka hadlayaan nidaamka dhaqaale sidaa daraaddeed baa suuraddu axkaamta dhinac walba way ka hadasha saynu soo arkaynay jihaadkii iyo siyaasaddii iyo hogaamintii iyo nidaamkii qoyska arkaanu islaamkii iyo arkaanu imaankii akhlaaqiyaadkii wanaagsanaa dhinac walba marka qaybtan dambena waa dhaqaalihii dhaqaalahaasi iyo aadaabta uu leeyahy sidee loo soo shaqaysanayaa halkeebaase lagu bixinayaa sideebaase loo bixinayaa waa intaa marka nidaamka lagu soo shaqaysanaya dhaqaalaha waa inuu xalaal yahay taana waxaa ka warrami doona aayaadka ribada iyo amaahda iyo rahanta iyo kirada iyo waxyaabaha ka warramaya waa nidaamka loo soo saaro dhaqaale iyo waxaad sharci ahaan wax ku yeelan karto iyo waxaa loo baahan yahay shuruudo qaybtan soo horeysaana waxay ka warramayaan meesha lagu bixinayo dhaqaalihii iyo halka halka u habboone lagu bixinayo iyo wakhtiga u habboon iyo cidda u habboon iyo kayfiyadda iyo habka u habboon intaasaa lagu sheegayaa wax cajiiba markaa in dhaqaalihiioo wali aan laga warramin habkaad u shaqaysan lahayd ilaahay uu ka soo horraysiiyey bixintii iyo habkii loo bixin lahaa taasi maxay kuu sheegaysaa markaa kolka aad wax leedahay waxa ugu fiican inaad u isticmaasho dhaqaalaha waa bixinaad bixiso accountka ilaahay sii dhigato ee uma fiicna inaad intood bahalkii soo shaqaysato maalka ahaa adduunyada u meelayso marka intaanu weli lagaba hadlin shaqadii laga hadlay bixintii marka muhiimadda maalka ay u leedahay iyo mudnaantiisa iyo qiinihiisu waa xagga bixinta sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam gurigii caasho ayuu casuumadii allabari ku sameeyey neefkii oo dhan wada bixisay markii uu yimid baa waxay tidhi neefkii wuxuunoo ka hadhay un garabka ah. intii kale dhan waa wada bixiyey markaasaa wuxuu idhi garabkaasunbaa inaga lumaye intii kaleo dhan way taallaa waa wax cajiiba moogta dhinaca kalunbuu u rogay iyado waxay tihi neefkii wuu wada baxay kanunbaa tallaajadda ku soo hadhay ama madaxaho inoo yaalla wuxuu ihi tanun baaba maqanba intii kale way taalaa marka bahalka dadku u waashay adduunyada aynu u ordayne aynu macaansanayne aynu jecelnahay waxbixintanun baaba ku qiimo badanyo saa daraaddeed baa loo soo horumariyey waan kaa soo dhaafay waxay la mid tahay uun halkaa hore markuu ilaahay ka soo hadlaye waxau hi laa ikraaha fi diini qad tabayana rushdu min alghay faman yakfur bidaaquuti waa yu'min billaah intaan iimaankii la gaadhin waxaa laga hadlay inaad ka gaalowdo wixii xun iyo daaquudka waxa xun ee lagu gaaloobo ka hadh markaasuu iimaankaagu saxmaya marka iimaanka ka hor waa horta ka soo gaalowdaa wixii lagu gaaloobi jiray markaad kaa faraha ka qaadeed ka soo fallaagowdo ayuu ilaahay kaa aqbalayaa inaad si fiican isaga u ramayso taasoo kale markaa waxa weeye taasi waxay ahayd taxliya takhliyatun uma taxliya inaad soo nadiifiso oo kadibna adigoo shirkigii iyo xumaantii nadiif ka ah ilaahay rumayso marka saasay tartiibtan kale horraysiinta ilaahay xikmaddeeday leedahay waxa rabbi uu ka warramay siduu u barakaynayo waxa la bixinayo lagu bixinayo fii sabiili اllaah marka fii sabiili اllaahi marka la idhaha wuxuu ku cad yahay jihaadka ayuu ku cad yahay laakiin meelaha khayrkana fii sabiili اllaahi waa la odhanaya oo waxa wax lagu bixiyaa dee jihaadka qura maaha meelaha mudan ha ahaado laakiin meel kasta oo khayr lahoo ilaahay daraaddii aad wax ugu bixiso waxaad ku bixisaa wuxuu la mid yahay xabad midho ahoo raashina kuwa aynu soo sheegnay masagadii ama gelaydii ama digirtii ood firidii ood ku aastay dhulka aaluu soo bixiyey macnaa lug dheer buu soo bixiyey lugtaasi waxay leedahay toddoba naas ayaa ka laalaada qofkii hadhuur beeray uu garanaya ba raashin beeree mid walba boqol baa saaran waa imisa toddoba boqol wallaahu yudaacifu liman yashaa ayaa daba taalla qofku doonana ilaahay toddobada boqol wuuga sii badinayaa badintaasi waxay ku lug leedahay sadaqadii baa kala mudan marka la eego cidda la siiyey iyo meesha lagu bixiyey iyo habkaad u bixisay iyo wakhtigaad bixisay way kala mudantay marka qaar baa toddobadan boqol dhaafaya kumayaal gaadhaya falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba faku raqaba aw idcaamun fii yowmi dii masqaba yatiima daa maqraba aw miskiina daa matraba ee waxay sharxayaan aayaadkaas wakti waktiga ay sadaqadu sii fadli badanta waa fii yowmi dii masqaba waa maalin busaaradda iyo gaajada iyo abaar u badan yihin iyo agoon qaraabo ah iyo miskiin dhul dhacay marka waxaa lagu tilmaamaya sadaqadu waxyaabahay ku kala fadli badan karto waxaa kaloo ilaahay uu ku xigsiiyey oo aada loogama maarmaan aho aayaadkuna isdul taagi doonaan aadaabta sadaqada sadaqada waxay u baahan tahay si aa u ansaxdo aadaab aadaabtaa qaar waa waajib qaarna waa sunni marka aadaabtii waajibka ahayd waxaa ka mid a inaad ilaahay daraaddii u bixiso waxaa ka mid a waxaan inu xalaal yahay waxaa ka mid a inaad ka dayso gallad sheegashada waan ku siiye waan ku siiye waan siiye waan siiyey idi faraha badnayd waxaa ka mida ah dhibaatada dhibaatadaas waa maxay dee qof baad wax siinaysaa markaasaad maskaxdiisa iyo qalbigiisa mudmudaysa hooyoo ku goobaad leeday su-aashaadaa badan mar walba waad nagu warwareegeysa dadkii waa dhibta inkaari ha kugu dhacdo dee miyuu nool yahayba wuu dhintaybe isagoo dhididay oo wejigabax ku yaallo ayuu kaa dhaqaaqaya colaadna kuu qaaday waxaagii wuu qaatay adigiina kala dhimate dhan walba waad waxaa dhici karta inaanad isagaba u sheeginba ee dadka kale u sheegto boodhkaagi iyo kabaradaadii la daba socotaa intaadii meel walba way ka sheegan dadkoo dhanbe woogi ujeeddadaadu waxa wey hala ogaado ha lagu faaniyo deeksi wey ninkaas waa deeksi waa la soo celinaya aadaabtii kuwayaalahaasaa ka mida ah aynu sheegnay inay xalaaltayna waa lagama maarmaanoo waa rasuulku sala allahu alayh wasalam caddeeye waxaan dayib ahayn oon xalaal ahayn ilaahay aqbalayn marka aadaabtan de haddii laga waayo waktiga waxaynu bixinaynaa kuwanu halis u yahaye waa khatar bay ku suganta waa kaa ilaahay tilmaamay aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili اllaah horta amwaalahum waxay kuu sheegaysaa waxaagu inuu xalaal yahay haddaanu xalaal ahayn miyaad leedahay melihid ama qof baad ka qaaday ama ummaddaa leh xaaraanta sideedaba ama qof baa leh ama ummaddaa leh ribada imika dee ummadduun baa leod ka qaaday marka ribada ad iska reebaysa ummaddaad ku celinaysa marka amwaalahum oolahoodii waa xoolahoodii waa inay yihiin mana walaa adanna waynu soo sharaxno waa akhlaaqiyaadka liita wey lahum ajruhum inda cinda rabbihim waxay kuu sheegaysaa kollayba inaad abaalkaa leedahay laakiin yaad ku leedahay ilaahay agtiisa halkaad ku leedahay ilaahay agtiisa wax weyn weeye waxay ilaahay agtiisa kuu yaalla weliba maalin aad u baahanta waxyaabaa kaa daweynaysa waxaa ka mid a cabsida iyo murugada waaba labada arrimood ee ugu culays badanba dadka cabsida iyo murugadu iyo ciilka ay leeyihiin walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waxaa ilaahay ina barayaa subxaanahu wa tacaala akhlaaqiyaadka wanaagsan in la ilaaliyo iyo xaqdhowrka iyo xurmada dadka iyo dadka shucuurkooda iyo dareenkooda mararka qaarkood bay dhacaysaa hadal wanaagsani in hadal wanaagsani inuu ka fiican yahay hoo balaayo la socoto qowl macruufu wamakfiratu khayru min sadaqati yatbacuha adan marka qowlka macruufka ahi waxa weeyaan hadalka fiicane qofkii wax ku weydiistay aad ku odhanayso siduu nebigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam qofkii wax ku weydiistay markaa waxaad leedahay ilaahay ha inoo sahlo miskiinkii allah kariimba way kala xanaaqaane inkastuu ka xanaaqayo inaad tidhaahdo haddana allah hainoo sahlo adig iyo anigaba allah hainoogu deeqo insha allahu markaan helaan wax ku siin doonaa aada raalli iga ahow wax diyaara ma hayee adigoo hayaha odhan ma hayo laakiin wax diyaara ma haye dheh ila wax isaga u diyaara ma hayside been baad sheegaysa haddaad tidhaahdo ma hayo waynu sasaxaynaa waay waa qowl macruuf wayna nafta way iskaga adag tahay haddaba waxaa dhacda masaakiinta qaarkood markaad tidhaahdo allahayna siiyo ama adigoo cid la hadlaya ama adigoo mashquulsan inaanu kaaba dayninba dhegtana kaaga bixinba kugu celceliyo adiga hayeysii maxaad iisii weyday hebelba waad siisay oo gudhuugadhaadaasu isla bilaabaya hadduu doono shaydaan baaba soo gujinaya markaana makfira baa loo baahan yahay ha cadhoonine inaad tidhaahdo raalli haw raalli haw raalli haw allaha kuu sahla allaha kuu sahla oo makfira dhaafidda dhibku kugu haya iyo hadalladu kugu tuuray iyo xairaanku kaa xaydhaansiinayo iska saamaxa taasi waxay ka fiican tahay wixii aad bixisay haddaad balaayo ka daba tuurto wallaahu haniyun xaliim ilaahay markan wax idin weydiinaya isagu uma baahna waa hani wuu kaaftoomay ashamad magacyadiisa waxaa ka mida kii isagu aan loo baahni isagu aan cid u baahanna loo baahda un alqayuum ashamad baahi mala ilaahay subxaana wa tacaala xaliim weeye oo dulqaadkiisu wuu badan yahay oo dadka qaarkoodoo dembaabay uma soo dedejiyo ciqaabtee wuu dulqaataa u duaata marka duaadkiisa yaan lagu logoay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani wاlada marka ikhlaas bay u baahantahy sadaqadoo waxyaabaha lagu aqbalay tayada ku yeelato tiradeeda ha tayada waxyaabaha ku yeelato qarinteeda ka la qariyo sadaqada in la qariyo toddobadu ilaahay harkiisa u harhaynaya maalinta qiyaamaha maxaa ka mid ahaa warajulu tasadaqa bisadaqati faakfaaha xataa laa taclama yamiinuhu xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh nin wixii uu bixinayay qariyey oo ehelkeedi iyo masaakiintii siiyey ilaa aanay midigtu ogaanin bidixdu ogaanin waxay midigtu bixinayso waxaa ka mid a istusnimada waxyaabaha buriya kaladii yunfiqu maalahu ri'aaءa الnaasi walaa yuuminu biاllaahi walyowm اlaakhir oo qof aan iimaanba lahayn istusna macnaheedu waxa weeye qofka muslimkiiba waxuu istusi karaa laakiin istuskii ilaahay wuxuu halkan raaciyey mid aan iimaan lahayn oo qofkaan iimaanka lahayn hanweynaantiis wuxuu u hanweeyey un adduunyada saa daraaddeed baa istusnimadii isaga la raaciyey oo qof gaali wuxuu bixinaya hadafka u weyni waxa weeye ujeeddadu ka leeya inuu cid istuso qofkaas siday wixiisuu bureen idinkuna ha u burineen tusaale aynu taaban karno markaa ilaahayna siiyeyo sadaqada baaba'da ee burta ay la midta wa safwaan calayhi turaab faasaabahu waabilun fatarakahu saldan erayo luqaa baa ku jira oo ay ka mid yihiin safwaan waabil saldan waa dhagax imika halkaa yaalo dhagaxan niibta la yidhaahdo ama salaxa adag ee isku siman ee isku xidhanan birtu marka lagu dhufto dhimbiila sii daynayso ciid baa dul saaran dadka qaarkood dhul bay moodayaan ay wax ka beeran karaan oo way ku lugo meeshii la islahaa waxbaa laga beeran karaayo waa dal wanaagsan oo ay fiicanta ayuunbaa roobbaa u yimid oo waabilah waabilku waa roobka mahiigaanka ama jirdagooyahaa ah. culus ee meeshuu ku fadhiisto aan muddo la marin ciiddiiba wuu ka qaaday dadkii dhulka iyo beerta hagaagsan moodaya waxay arkeen isagoo saldana saldan saldigu waa maxay waa bannaan salax laa yaqdiruuna calaa shayin mima kasabuu wixii ay shaqaysteen waxba ka heli waxay bixiyeen waxba ka heli aakhiro marka qofkii meeluu beerto doonaya ee wax uga soo baxaan ee dhul qiimalo doonayay maalintuu sallaxaa nagta arko ama meeshaa dirida ah siduu uga naxu qiyaamahana uga naxayaa qofkii wixiisii edabdaradaa raaciyey waanu waayayaa wakhti u baahan yihi wallaahu laa yahdi alqowma alظaalimiin marka sadaqadu kolley dee waa baab ballaadhan wallaahu laa yahdi اlqowma اlkaafiriin kuwa gaaladaa ilaahay ma hanuuni waa aayadda hore sadaqadu waa baab ballaadhan oo dhinacyo badan baa laga hadli karaa kolba in yar baynu raacin doonaa in sha allahu waxyaabaha la xidhiidha iyada ama cilmigeeda ka mid a xikmadda fadliga macnaa sadaqada tilmaanteedu waa maxay xukunkeedu waa noocma xikmad maxaa ku jira fadli maxay leedahay faa'iide maxay leedahay darajooyinkee fadliga aan idhaahne maxaa sadaqada usii fadli badan noocyaday noqotaa iyo e, salafuna saalix namaadijkoodii ama rasuulka iyo saxaabadii iyo dadkii wanaagsanaa habkay waxu bixin jireena lagu dayanayo saddex qodob baynu ka qaadan ka horeeya waxa wey tacriifkeeda sadaqa waxaa la idhaahdaa maxay kullu macruufin sadaqa markuu sadaqo nebigu sheegay xadiidkii bukhaari wuxuu uhi wax allo wax kastoo samafali waa sadaqo kelmad wanaagsanna ha ahaad weji furfuran ood walaalkaa ku qaabisho iyo bashaashad iyo salaamna ha ahaatee kullu macruufin sadaqa arrin buu noqon karaa awoodaad cid siiseen buu noqon karaa aqoonaad ku kordhisay buu noqon karaa iyo adduunaad siisay intuba waxay noqon karaan macruuf xukumka sadaqada marka la eego qayb waajibana way leedahay qayb sunnaana way leedahay sadaqada sadaqooyinka waajibkaa ah waxaa ka mid ah nafaqadii biilkii reerkaaga iyo waalidkaaga iyo ubadkaaga iyo ay kugu lahaayeen ehelku iyo xoolaha nool waxaa ka mid ah sakadii iyaba waa sadaqo inama sadaqaatu lilfuqaraa waxaa ka mid ah wixii jihaadka lagu bixinayay xaaladaha qaar buu waajib yahay waxaa ka mid a ah dadka gaajaysan waman axyaahaa fakaanamaa axya naasa jamiica haddii qof dhexdeena gaajo inoogu baktiya waa faral in wax la siiyaa waxaa ka mida nadarkii annadr sadaqada sunna haddaad isku waajibiso tidhaahdo lilaahi calaya an ucطiya kada inaan wax intaa leeg bixiyaabuu ilaahay igu leeyay faral bay noqotay waxaa ka mida shayga loo yaqaano xaqu dayf martida xaqeeda haddaad miyiga joogto magaaladiiyo miyigu way yar kala duwanayna oo martii kuusoo hoyato sahayna aan sidan meela wax ka cunaana lahayn de ma jeebkii tafadalu bijaybikum baad odhanaysa xagee ka tafadalaan dee dhir baa ka taagan meeshale waxba laguma hayo la cune markaa faral bay kugu tahay inaad wax siiso haddaad ka seexataad isdhagoolaysana u dhagoolaysaad ka aamusana xaq waxay u leeyihin ina wax ka cunaan waxaaga waxaaga waxbay ka cunayaan xaqu dayf baa la toddobadaa xaaladood nafaqadu waa waajib inta ka soo hadhayna waa sunni xikmadda ku jirtaa waxa weeye sadaqadii addoonnimada aynu xaqiijinaynaa dee ilaahay baa ina amro yihi waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiihi waxaan ilaahay baa idin siiyo wakiil kaga tihiine wax ka bixiya amarkaasaynu qaadanayna addoonnimadaynu hirgelinayna cibaadooyinkay ka midta waa shukru nicma nicmada ilaahay baynu ku mahadnaqaynaayo wuxuu ilaahay ku siiyey markaad wax ka bixiso waad mahadnaqday wa amaa binicmati rabbika faxadi nicmaduu ilaahay ku siiyey ka sheekee sheeko iyo macnaha dareenkii qalbiga iyo camalkiiba wad raacinaysa icmalu aala daawuuda shukran baa layidhi camal wax bixin weeye oo qofka wixii ilaahay uu siiyey wax ka bixiyaaba ku mahadnaqay nicmada bakhaylnimadana way ka nadiifisaayo waa cudur aada u daran bakhaylnimadu waa xudirat اlanfus shux waman yuuqa shuxa nafsihi faulaaئika hum اlmuflixuun cudurkaa bakhaylnimada laxajecloxumada adayga oo akhlaaqdii akhlaaq aan wanaagsanayna sadaqada ilaahay kaga nadiifiya waa takhaluq biakhlaaq illaah xikmadeeda waxaa ka mid a ah akhlaaqdii ilaahay aynu qaadanayno wey oo ilaahay waxunbuu bixiyaa waxba ma qaato marka adiguna markaad wax bixinaysa akhlaaqdii ilaahay baad qaadanaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa wuxuu ku yihi takhalluquu biakhlaaqi illaah ilaahay akhlaaqdiisa qaata waxbixintaas wa cilaaju lilqalbi min xubi dunya qalbiga waxyaabaha xanuujiya waxaa ka ah aadka u hawle habeenkii uu ka seexan waayo jacaylka adduunyada jacaylka adduunyadu markuu kugu weynaado ilaahay baad ilaaweysa aakhiraad ilaaweysa dadkaad ilaaweysa dalkaad ilaaweysa xayraan baad noqonaysa wa kaana alinsaanu qatuuran qatuur waa mid laxajeclo badan taana way kaa daweyneysaa waa mujliba lilmaxaba kalgacalna way soo jiidaa sadaqadu oo dadka waxaysasiya wa is wada jeceliyi ehelka hadday yihiin jaarka hadday yihiin asxaabta hadday yihiin ummadda hadday yihiin wax in laysu hadiyeeyaabuu nebigu inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam si kalgacal kuu yimaado oo dadkaad wax siisaa way ku jeclaanayaanoo in fara badan waa adiga arkay dad muslimiin oo gaalada ku jecel waxay siinayaan ar gaalkaasaa waxna siinay kuwii muslimkaa wayna soo eriyeenoo rasaas bay dabada noo qabteene kana adeerdaa jinsiyad baabuna siiyeyo biil joogtaabay ku leeyihi qalbigiisiiba u degay maalkana ilaahay wuu ku barakeeya subxaanahu wa tacaala maalka ayaa ilaahay uu ku barakaynayaa oo waa ka nebigula sadaqadu maalka waxba kama yarayso hadday tiradiisu yaro dhimantay tayadiisii baa kordhaysa tayadiisii ayaa kordhayso suuq iyo sararba uu yeelanayaa waxaagunbaa dadku soo eeganaya qofka adiga jeer wixiisa wax ka bixiya hadduu miyiga joogo xoolo nool ay yihiin sayladda markuu keeno dadku wuu ku xoomaya aniga iga iibidaasoo midhan baa ka dhacaysa kan kalena cidinla hadli mayso haddaad xoolahaaga si fiican uga safayso moodka ah iyo maalka magaaladana sekadana waxaa suuq buu yeelanayaaoo dadkunbaa saa ku eegaya meheradaha hareerahaaga waa loodhan de kan saaciidada la socota waxaa laga yaabaa kakaa kireeyey guriga inuu idhaa bal iga baxanaa ku shaqaysanayeen <laughs> way dhacdaay dee markaad uga baxdana den cidiba usoo geli weydo marka meelo badan ayuu ilaahay ka barakaynayaa ku xisaabta ha tilmaanta ilaahay qaada subxaana wa tacala ama aynu qaadano wallahu subxaana wa tacaala aclam alxamdu lilah whanaaء lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi وaasxaabihi waman waalaah ama bacd waa aayadda laba boqol iyo شhan iyo lixdan ee suuraة اlbaqara ayaynu ka bilaabaynaa qaala اllahu tacaala ilaahay baa wuxuu ihi wamahalu ladiina kuwii tilmaantoodu waxay la mid tahay yunfiquuna amwaalahum xoolahooda bixinayay ibtiqaa'a mardaat illaah iyagoo doonaya raali noqoshaha ilaahay inuu ilaahay ka raali noqdo wa tahbiitan min anfusihim naf iyo deganaansho naftooda ah oo naftooda ay ku qanacsantahay wuxuu ilaahay ugu jawaabi doonuu siinayo kuwaa waxa ay bixiyeen wuxuu la mid yahay kamaali xabati ka maali jannatin beeroo kale birabwatin meel taaga ku taalla asaabahaa waabilun roob weyn baa ku habsaday faaatat waxay keentay ukulahaa midhaheedii dicfayn iyagoo labalaaba ama afarlaaba fain lam yusibhaa haddii aanu ku habsanin oonu helin waabilun roob weyni fadalun fa yakfihaa dalun dhibicbaaba ku filanba ama roob yaroo tiix iyo shuuxa wallaahu bimaa tacmaluuna basiir waxaad samaynaysaan ilaahay arkaya ayawadu axaduku midkii miyuu jecel yahay dad an takuuna lahu janna inuu beer yeesho min nakhiili wa acnaab geetimireed iyo cinaba ku yaallo tajri min taxtiha alanhaar webiyadeeda webiyadiina hoosteeda ay qulqulayaan lahu uu ku leeyahay beertaa dhexdeeda weliba isagoo ku leh min kulli amaraati midho oo dhan oon labadaa horeo qura ahayn weliba waxa u heliya ninkaa beerta leh wa asaabahu اlkibar da'diina way soo gaadhayo wuu gaboobay walahu duriyaة ضucafaa caruur yaryarna wuu leeyahay beertiisii sidaa ahayd iyo xaaladiisii sidaa ahayd waxa ku soo beeray fa asaabahaa ixsaarun haamaday iyo duufaanno kulayl wataa maray fiihi naarun dab ku jiro faxtaraqad beertii way gubatay kaasoo kale inaad la mid noqotaan miyaad jeceshihiin ilaahay uma jecli wixiina ha baabi'inina kadaalika sidaasuu yubayinu allaahu lakum ulaayaat ilaahay aayadihiisa sidaasuu idinku cadcadaynayaa oo wax idinku tusayaa lacalakum tatafakaruun waxaa laydinka sugayaa inaad fikirtaan oo wax fahamtaan oo waxiga qaadataan tusaalayaashaasuu qur bixinaya wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun tilmaamahaasaan bixinayaabaa ilaahay uhi iyo tusaalayaasha qur-aanka dhexdiisa aqoonyahankuunbaa se fahmaya halkuu ilaahay ka hadlaya su wax ugu tilmaamaya subxaana wa tacaala tusaaluhuna had jeer shayga maqalkaabuu kala mid dhigaa muuqaalka wixii maqalka lagugu sheegayey ayuu tusaaluu kaaga dhigayaa wax maxsuusahoo mushaahada oo hortaada yaallood arkaysaoo kale maqalkiibuu muuqaal ka dhigaa markaasuu qaanacaadda kuu kordhiyaa tusaale hore waxa uu ka dhigan yahay qofka wixii uu bixiyey aadaabtii wanaagsanayd ku bixiye madluubka ahaydee laga doonayay oo ah ilaahay buu marka hore daraaddi u bixiyey ilaahay ha kaa raalli noqo hadafka u weynaynu hawlgelaynaa waxa weeye ilaahay ha kaa noqdo hadduu ilaahay kaa raalli noqdo dadkoo dhami ay kuu cadhaysan yihiin waxalla waxaad waayeysaa ma jiro hadafkaagiiyo ujeeddadaadii waad hesho dadku ilaahay aada u ammaanay ee rasuulka salى اllahu عalayه waslm asxaabtiisii markuu ilaahay ammaanaya wuxu uhi radia اllahu canhum waraduu canh ulaa'ika xizb اllahi alaa ina xizb اllahi ilaahay baa ka raalli noqday iyaguna way raalli noqdeen halkaasaa meel la gaadho ugu qiimo badan hanka weynina higsanaya wa tahbiita min anfusihim naftooda markay sadaqada bixinayaa qaanacaad iyo deganaashay wadataa oo waxay ku qanacsan yihiin kol hadday alle dartii u bixiyeen inaanu ilaahay ku qadinayn ee uu ka aqbalayo ixtisaab baa jiro ilaahayba ajri kaga doonaya markaa camal wanaagsan caqiido fiicanina la socoto dadka sidaa wax u bixiyey wax bixintoodii waxaad ku shabihi karaysaa beerta noocana beer aan marnaba ba-ayn oo barakaysan oo dadku halkay hal mar wax goostaan iyada laba jeer baa la goosanayaa ama afar jeer labadaba aayaddaa laga fahmaya beertu waxay ku taallaa rabwa rabwadu waa meesha taaggaa waaweynaahumaa ilaa rabwati daati qaraarin wamaciin meesha had iyo jeer taagga ahi beeralaydu way garanaysaa miisadaay leedahay ama dheeraadkay leedahay waxa weye laydh bay leedahay shucaaca qoraxdan si wanaagsan bay u helaysaa si ay dhirtii tabartiiba hesho biyo fadhiisina ma laha ay markaa biyuhu ku fadhiistaanoo beertu ay ba-ayso roobka weyn in ku filan bay ka qabsanaysa inta yarna in ku filan bay ka helaysa roob weyn hadduu helo midhihii waa sii bate haddii aanu roob weyn helinna dee inta yar baaba ku filanoo waa meel biyo qabatina ah oo biyo koobana ku filan qabanaysa laydh leh qorax leh dalsan ahoon dalxun ahayn beertaasi waata markii beertaasi meel wanaagsan ay ku taallo biyaha yar iyo kuwa badanbana ay ka macaashaysay ka faa'iidayso midhahay soo saaraysaa waxay noqdeen dicfayni midhaha beeraha kale soo saaraan labanlaabkeed dicfayni waxaa kaloo lagu fasiraa afarlaabkeed oo markiisa hore dicfi waxaa la yidhaahdaa shaygoo labanlaaban de haddii lagu yidhi labanlaabkiibaa sii labanlaabmay waa aar waxay ka dhigan tahay afar jeer buu sii laabmay bay ka dhigan tahay dicfun wa dicfayni dicfigu waxaa shayga hore labanlaabti dicfaynkuna waa afarlaabti waxaa weeye wax cajiiba marka sidaasay wixiinu u badanaya oo ilaahay u barakaynaya oo wakhtigaad u baahantahy aad u helaysaa haddii aad aadaabtii wanaagsanaydee lagu faray la timaado akhlaaqiyaadkii xumaa ee laguu soo diidayna deeqdii waxbarashada aad ka ilaaliso waa arrimo aada ugu adag insaanka in badan oo ka mid ah in arrimahan dad badan ay waxu bixiyaan kuma badna adabdaradii hore inay ka daayaanna uma badna ibliis baa ag taaganoo intaa handharinaya oo musbaarkiisii ku wadaya suntiisii beertaa sadaqada la bixinayo waxaa dhici karta qofku maalin uu u baahan yahay inuu waayo haddii uu ka dayn waayo wixii xun ama uu akhlaaqda iyo aadaabta wanaagsane ilaahay tilmaamay qaadan waayo goor mu ugu baahi badany waa maalinka qiyaamaha ee naarta gaashaanka looga dhiganayo ee sadaqadiisa qofku uu harhsanayo ay bariishka u noqonayso ee jidka siraadu kaga tallaabayo maalinkaas ayuu wixii uu bixinayo oo dhan waaya isagoo u baahi badan wuxuu isweydiinayaa talo wax badan baabaad bixisee mee dee wuu isagaa markaa gunta ka riday tusaalu ilaahay bixiyey marka tusaalahaasi waxa weeye an yawadu axadukum an takuuna lahu jannaة min nakhiili waacnaabin tajrii min taxtiha alanhaar midkiin miyuu jecel yahay sidan oo kale inuu noqdo me ma jeclin haddaba ka daaya sadaqadiini ka aanad jeclayn tusaalaha anad jeclayn waa kan waa nin beer leh beertiisu waxaa ku yaala cinab waxaa ku yaala geetimireed timirtii iyo canabkii intaba waa laga helayaa min kulli amaraatina waa laga helaya midho oo dhan beer hawrtay oo hagaagtay wey biyana way leedahay beer waxaa u asalahun biyaha haddaad maanta o dhan wax beeraysood lacag kale shta gelisood mashruuca ku hawshotoon meeshii biyo jirin way bi uun beertaasi way ba'aysa webiyaalbasaa u qulqulaya jannada markeed horeba waxaa la idhaahdaa markay biyo badani jiraan biyo dhex maraya oo qulqulaya markay jiraan baa janno la ydhaa saa daraaddeed buu ilahay yihi tajri min taxtiha alanhaaru webiyadii beeraha lagu yaqaanay alanhaar webiyadii lagu yaqaanay beeraha marka la odhanayo janno iyo beer ayaa qulqulaya beertiioo sidaa ugu hagaagsan ayaa laba arrimood oo kalea usoo raaca ninkani waa nin weyn ilaahay dadka isagaa yaqaana ila weyna abuuray bal siduu sawire ugu tilmaamay rabbi subxaana watacaala beerta ninka dhex fadhiya iska lehe maaligeeda ahay waa nin duqa duq weeye ama oday caruur yaryarna leh oo yiciisa oo yaryar labadaasaa isu galay marka laba culays baa saaranoo wuxuu ka fikirayaa haddii intani ku dhaafto shaqaysanba kari maysi iyo caruurtani maxay cuni labadaasaa meeshuu yaalla saa daraaddeed baana isku dareen ahayn xagga waxbixinta in sida badan qofka dhallinyarada ah iyo qofka weyni soomaalida waxay nin ciroobay cuudku hayaa waa cir ma fasiri karaysa cuudkiiyo xooluhu nin ciro badani hayaa waa cir dabadii cirku markuu do-o kadib buu soo saaraya intaynu kaliishi iyo abaarta joognay ma soo saarayo waa tafsiir waa cir dabadii waxaa lagu fasiraa cirkiiyo dhulku halka ay iska qabsadaan buu wixiisu ma dhowaba waxay aaminsan yihin cirka iyo dhulku inay isku dhegan yihin dabeetana cirka halka uu ku dhammaadaa buu yaalaa qasnadiisu hora furmi mayso laakiin qofkan yar wuxuu leeya ilaahay baa faxan oo muruqyadaydii baan haya kan shaqaysanaya ho ama sidan uu ku loofaraya wiiisa oo bixinaya ama uu bixinaya marka labadaa warwar baa haysta iyo ciistiina halkanay ka yuusaya isagiina dhinacan uu ka yaabsan yahay wuxuu leeyahay haatan waa talax kabto shaqa ma jirto intan ku adayg ibliiskiina waa ag taagan ya wuxuu leeyahay labadanoo isku qoofalan wallahi hadday wax kaa baxaan waa balaayo intiisaasu ku adagya bal intii oo dhaaftay haddaba ka sheekee warwarkiiyo walaaca qabsanaya iyadoo sidaa uyo isagiiyo ciyaalkiisiiba ay dhex fadhiyaan maxay odhan jireen soomaalidu wadkii dhale odhan jireen wiilkii dhale walaalkii dhale wadkii dhale wadkii dhale macnaha dee maaha oo qofka muslimkii inuu tarmo sax weeyaane waxay leeyihin carruurtan yaryari iyo isagu isgaari maayaan waaya waa nooc dayra ahu beertiibaa waxa u yimi haamaday iyo duufaano dabaylo naar wata icsaar acaasiirun mudamira waa kanaynu haamadayga nidhaah beer dhanoo baxduunbaa habeenkii wax marayaanoo tiiba ma ahaba waa ka guub way gubatay marka waxaagu saasay u gubanayaan qofka adduunku bixinay eedadarro raaciyey imaan la-aan ku daray akhlaaq xumo ka daba tuuray saasee waxaagu maalin inaad u baahantay u baxayaa ee waxaad bixisay maalin inaad u baahnayd ayaad saa u waayeysa sida ninkaasi maalinkaa ugu baahnaa u waayey ilaahay waxba inooma reebin waano dhan walba uu inoogu dhigay subxaana wa tacaala infaaqa iyo waxbarashadu aan idhaahne waxbixintu innagoo halkaa ka sii wadi doonna waxay raacin lahayn ummadaha shisheeye waxa ay ka yidhaahdeen aayaadkeeni iyo waxyigii waynu arkaynaa ilaah iyo rasuulku waxay ka yidhaahdeen manaa taasina wuxuunay caddaynaysaa un waxaan waxyigu inoo sheegayo inuu yaha wax xaqiiqo ah waxna wuu inoo muuqanaya waxna wuu inaga qarsoon yihin ummadaha aan islaamkaba ahayna daraasadda sameeyey hunaaka asraaru mudhilatun lisadaqa watasaamax bay leeyihin wax badan oo la yaab la baan ku aragnay bay dhahan dadka sheeye daraaseeyey sadaqada iyo saamaxaadda dadku inay waxna isa siiyaan isna saamaxaan labadaa daraasadood waxaa sameeyey laba jaamacadooda midi maraykanka ku taallo harford la idhaahdo midina ay british colombia la idhaahdo eh, ingiriiska labadaa jaamacadood daraasad ay ku sameeyeen waxay isticmaalayaan agabkan maqnaadiisiga ah ee maskaxda lagu xidho meel walba waxbaa loo sameeyey sheegaya xaaladiisa marka waxay leeyihiin kolka la eego qofku tabarucan uu bixinayo ee uu dadka kala siinayo wakhtigu waxsiiyo natiijada ay maskaxdiisu soo saarayso waxay la mid tahay natiijada iyo sacaadada iyo raaxada ay hesho markuu qofku wax cuno ama galmo sameeyo raaxadu dareemo ayuu markuu wax bixiyana dareemaabay idhaah iyagu moogtay cuncunka ahun guriyahamaduway ku wenyihin soomaha nimanka marka waxay kuleeyihin markuu hamadiisa guto qofku raaxaduu dareemo ama uu raashin macaan cunuu mafsuulo raaxad iyo farxad uu dareemo taasoo kaley maskaxdu dareemaysa markaanu eegnay qalabka lagu xidhay kolkuu wax bixiyana kolkuu wax bixiyo ee u arko qofkii oo farxay oo qoslay ayuu isaguna qoslayaa farxaya waxaa kalooy yidhaahdeen ama ikhtiraax ku soo jeediyeen waxay dhahan qofka bani aadamka ah si ijhaadka iyo culayska haystaa uuga yaraado waaa waxa bixiya bay idhahdeen wax yarna ha ahaado litaxsiini nidaam اljism walitakfiif hormoon اlijhaad alijhaadaat ijaadku macnaha waxa wey culayska qofka saaran ee jidhka dheecaamada jidhku ay markay dheecaamadaha jidhku soo daaya culayskii fuulila uga yaraado waxa bixiya haba si uu markaa jidhkiisii raaxa u dareemo waxaa kaley leeyihiin oo daraasadooda ka ah, dadka xoolahooda bixiya cid kala siiya bay idhaahdeen tusaaciduhum cala ashifaa'i bisurcatin akar dadka kale way ka caafimaad dhowi hadda waatuu nebigu inoo sheegun calayhi salaatu wasalaam daawuu mardaakum bisadaqa dadkiina buu sadaqada ku daweeya marka waxay dhahan kolkaanu dabagalaynu tijaabinay laba bukaanoo midi wax bixinaya midina nagta yahay oo gacantiisa haysto kanaa caafimaad dhow oo dee sacaadadiis iyo farxaddiis sidaa badan waxay yidhaahdeen qofku waxbixinta waxa uu ku helayaa sacaado badan oo saacidi karta jidhkiisa in difaaciisu kor u kaco markuu qofku raaxada helo maskaxdiisu nasato uu faraxsan yahay jidhkiisa difaaciisa badanaya bay idhaah sidaa daraaddeed waa inuu wax bixiyaa waxyaabaha qofka ka saacidaya bay idhaahdeen inay da muddo dheer uu jiro ama ay ka yaraato shaykuukhada bay idhahdeen ashaykhuukha almubakira odaytinimada soo qadimanta waxyaabaha ka yareeya waxaa ka a ah deeqda iyo waxbixinta waayo kulamaa mar kastoo qofka sacaadadiisa iyo farxaddiisu ay badato culayskuna maskaxdiisa iyo jidhkiisa uu ka yaraado nasashu helayaa jidhku hadduu nasasho helana cudurkiisaa yaraanaya hadduu cudurkiisu yaraadana cimrigiisaa dheeraanaya bidhi waa ka rasuulku lah salى اllahu alayh wasalam cimriga waxaa kordhiya maxay biriga iyo samafalka ayaa cimriga kordhiya wax badan oo kale ay sheegeen waa iska soo gaagaabinaynaa waxyaaba ay ka warrameen waxaa ka mid a ah saamaxaadu bay dhaha saamaxaadu waxaanu ku naseexaynayna u naseexaynayna bayna dadku inay markay isqabsadaan saamaxaadda badiyaan iyo suluxa iyo cafiska taasina culayska waxay ka reeynaysaa bay idhaahdeen daqdiga dhiiggii kici lahaa ee wadnahana culays ku keeni lahaa halka naxliga iyo nashuushadda iyo xiqdigu oo qofka culays ku keeno maskaxdiisa wadnihiisa iyo shirkiisaba waxaa kale ay sii sheegeen ay yidhaahdeen alinfaaq calى اlfuqaraa yuziilu اlkhawfa wاlاkti'aab wa yusabibu sacaada qofku inuu wax bixiyo oo waxuu ku deeqo waxay qofka ka kaxaysaa cabsida iyo waxaan ay u yaqaanaan istarastiga iyo ciilka iyo cadhada qofka haysa ayuu ka kaxeeyaa waa taa ilaahay uu noo sheegay subxaanaه wa tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum biاlleyli wالnahaari sira wacalaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfu calayhim walaa hum yaxzanuun marka waxaanu helay bay dhahaan waxaan la idhahda cabsida iyo didbada iyo istarastiga iyo culaysku wuu ku yar yahay qofka wax bixiya halka uu ku badan yahay qofka wixiisa haysta ama had iyo jeer aan saamaxaadda badnayn cumuuman waxaynu leenahay waxa ay sheegeen iyo wax kaloo badanba waxa kale ay sii raaciyeen ay idhaahdeen ina ashuxa wاlbukra min akhطar اlamraad الnafsiya cudurrada had iyo jeer dadka dhibo waxaa ka mida bakhaylnimada iyo adaygnimada bay idhaah waa qoladii cilmu nafsiga iyo dhakhaatiirta labaduba waxyaabaha ugu badane dadka dhibo weeyaa bay idhaah sidaa daraaddeed waad websaydyadooda markaad gasho dadka noocaasa waxaad ku arkaysaa iyagoo ummaddooda baraya qofku inuu wax bixiyo iyo waxa uu ka faa'iidayo waxaynu se soo ururinaynaa waa arrimo aynu dee kollay un xusayno adduunyada dad badan ay daraasayein laakiin innaga waxyigaa inagu filane kullu daalika waxa ay ka warramayaan waa faa'iidooyinka adduunye laakiin inagu waxaynu raadinaynaa faa'iide adduunye iyo mid aakhiro weliba ta aakhira ay noo oo raalli noqoshihii ilaahay iyo jannadii ilaahay baynu ku baadi doonaynaa waxaynu bixinayno iyo sacaadada aakhiro iyagu sacaadada adduunyaday ku doonayaan ay ka sheekaynayaan akhlaaqdooda macnaha dhaqankooda caafimaadkooda waxan o waa wada adduunyadii laakiin taana waa lagu helay tu kale oo hadafkeenu iyo ka sii weynoo ti akhiraana waynu doonaynaa iyo ta ilaahay xaggiisa subxaana wa tacaala marka taasaynu inagu la dheernahay cumuuman waxaa markaa halkaa ayaynu ka arkaynaa sidan cajiibka ahee faraha badan ee ilaahay aayadaha badan uga warramay infaaqii mansiladii iyo miisaanku islaamka dhexdiisa ku leeya infaaqi waxbixintu marka qofku waa inuu bajad baasgareeya ama qayb sadaqada kamida uu ogolaadaa halkaa iska dhigaa maalintii iyo bishii iyo sanadkii dee isagiiyo ilaahay baana islo dadku inay ku ogaadaan ha ku xisaabtamin waxaagayay ogaanin intaad kari karto waayo waa waxyaabo waa inuu adiga iyo ilaahay kaa dhexeeyaa aad maalinkay kugu adkaato ugu tawasusho tawasulka soo garamaysid camalka saalixa ilaahay loogu tawasulaa marka acmaasha khaaliska ah ee adig iyo ilaahay un isla ogtihiin maalinkii adkaata ilaahay baa loogu dhawaadaa xadiidkii waad xadiidulqaar waad xusuusantay nimankii soconaya safarka ku jire iyagoo cidlo maraya godis yidhi gala ee dhagaxu ku awdmay ilaahay bay camalkoodii ugu tawasuleen dee waa camalkaas ixsaan iyo samafal iyo sadaq uu badnaa mid markuu mid waliba ilaahay ugu tawasulo in baa ka dhaqaaqaysa haddana in haddana in cagaf kaloo riixday may jirin oon ahayn camalkaas saalixe ilaahay ugu tawasuleen ilaahayna uu kaga dulqaaday subxaana wa tacaala wallahu subxaana wa tacala aclam